raim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsal llahu waslm cla nabiyina mxamedi wacla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati laxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala qaala alxaafidu raximah llah kitaabu lymaani wnuduur ay hada kani kitaabu lymaani kitaabu bayaani axkaami lymaani aymaanta dhaaraha axkaamtooda cadayntoodii ayuu kitaab yahay iyo wanuduuri iyo nadariyaalka nadar ama shardi qofba sida u yaqaano an can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli llaahi sala allahu alayh wali wasalama anahu nabiga caleyhi salaatu wasalaam adraka cumara cumar ayuu soo gaaray anahu rasuulka sala allahu alayh ali wasalam adraka wuxuu soo haleelay cumara bna alkhadaab ayuu soo haleelay fii rakbin jamaaco safar ah isagoo ku dhex jiro oo macooda uu yahay wa cumaru cumarna yaxlifu u dhaaranayo biabiihi u ku dhaaranayo aabihiis oo igu aabahey uu leeyahay oo aabihiis uu ku dhaaranayo fanaadaahum rasuulullahi baa u dhawaaqay sala allahu alayh ali wasalama oo waxa uu yihi alaa hooy ina allaha alla yanhaakum waa idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabayaalkiin inaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan qofkii dhaaranayo falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto aw amase liyasmut ama iska aamuso muttafaqun calayhi oo musanaf ibn abi shayba weliba waxaa ku jirto riwaayo waxay leedahay low ana axadakum xalafa bilmasiixi halak midkiin hadduu ku dhaaran lahaa masiix nabiyullaahi ciisa hadduu ku dhaaran lahaa waa halaagsami lahaa waalmasiixu khayrun min aabaa'ikum ciisana aabayaalkiin waa ka fiican yahay xaafidku wuxuu yihi waa mursal shawaahid ayuu ku xoogoobaya yani riwaayada dambe oo ibnu abi shayba xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa horta marka la dhaaranayo in lagu dhaarto allah wa tacaala sirta ku jirtana in layska reebay ilaahay keyrkiis in lagu dhaarto waxaa weeyaan shayga lagu dhaaranayo waa shay la weyneynayo marka xaqiiqo ahaanna tacdiim ilaahay ayaa mudan sidaas darteed marka cidaan ilaahay ahayn in markaa lagu weyneeyo dhaar khalad ayay noqotay sirta marka ku jirtaa taas weeyaan nacam ishkaal ayaa marka jiro oo ah haddii ay sidaas tahay qur-aanka waxaan ku arkaynaa iyadoo makhluuqaad lagu dhaaranayo oo ilaahay uu leeyay watuuri wa masduur washamsi waduxaaha dhaartaas marka tawjiiheeda waxuu noqona laba siba culimmadu waa ku tawjiihiyeen qole waxay yidhaahdeen xadaf ayaa ku jira oo washamsi warabbi shamsi qoraxda rabbigeedan ku dhaartay ayaa taqdiiraa jiro qolana waxay yidhaahdeen cidda ku dhaaranaysa waa ilaahay ilaahay bayna u gaar tahay allah subxaana watacaala waxa u gaara inuu ku dhaarto wax allaale oo makhluuqiisa kamida ah waxuu doono marka arrintan waa arrin alla u gaara annaga ma deliisho karno marka ama annaga laakiin cidaan ilaahay ahayn kuma dhaaro karno ayb waxaa kaloo iyadana xadiidka ku sugan allah keyrkiis inaan lagu dhaaran karin mutlaqanba oo weliba dhaarta ilaahay keyrkiis lagu dhaarto inaysan guntan maynin nacam dhaarta ilaahay keyrkiis lagu dhaarto inaysan guntameynin sababtoo ah man kaana xaalifan falyaxlif billah ninkii dhaarana ilahay ha ku dhaarto ninkii ilaahay keyrkiis ku dhaarto dhaartiisa ma guntan mayso sawaaun waxaa isku mida waxa aad ku dhaaranayso wax in la weyneeyo limacnan in loo weyneeyo mudan ha noqdo sida nebiga oo kale caleyhi salaatu wasalaam nebiga in la weyneeyo limacnan in loo weyneeyo macno waa banaan tahay laakiin in lagu dhaartaa ma banaana nacam waxaa kaloo sidoo kale qof iska caadiga ah had in la weyneeyo macno uu kuleeyahay aan jirin sida dadka iska caadiga ah oo kale in lagu dhaartaana ma banaana sidoo kale waxaa lamida wax la xaqiraayo in lagu dhaarto sanam iyo ibliis iyo shayaadiinta iyo in lagu dhaarto iyo intaas waa isku wada mid ninkii dhaaranayo dhaarta guntan mayso waa in allah lagu dhaarto haddaad keyrkiis ku dhaarato ama ha ahaado keyrkaas wax la weyneeyo sida nebi oo kale ama ha ahaado wax iska caadiya sida qof ama ha ahaado wax la xaqiro ma banaano mana guntan mayso ayb waxaa kaloo xadiidka ku sugan oo xadiidka ou radin uu ku yahay inaysan dhaar ahayn qofku inuu yiraahdo in facaltu kadaa haddaan anigu sidaas sameeyo faana yahuudiyun yahuudiyaan ahay nacam soo ma garanin yahuudiyaan ahay nasraaniyaan ahay gaal baan ahay waxaa waxaas sameeyo inaysan dhaar guntan maysa aysan ahayn arrintaana culimmada marka way isku khilaafeen eh, kafaarana in weliba aynan ka waajibeynin qofkii sidaa yihaa sababtoo ah faman kaana xaalifan falyaxlif billaahi yaa ku taal yahuudiyaan ahay ilaahay miya marka ma ahan ilaahay ma aha mogta saa darteed marka ma banaana nacam lidaalika marka eh, dhaar ahaana uma guntan mayso eh, qofku hadduu sameeyana ayb dhaar ahaan inaanay u guntan maynin xanafiyada iyo xanaabilada iyo iyagus waxay qabaan inay dhaar ahaan u guntan mayso kafaarana ay ka waajibayso xanafiya iyo xanaabilada maalikiyada iyo shaaficiyadana dhaarna uga guntan mayso kafaarana kama waajibayso sidaas ayay qabaan sababtuna waxa ay tahay xadiidkan ayay qabsadeen iyo sidoo kale waxa lagu dhaaranaa inuu allah yahay ama wax marka allah maqaamkiisa geli karo sida tilmaamaha ilaahay sifaatka ilaahay subxaana watacaala oo kale ayaa lagu dhaaran karaa asmaada ilaahay tilmaamaha ilaahay ayaa lagu dhaaran karaa ama waxaan ahayn maya saa darteed ma guntan maysa dhahan sheikhulislaam ibnu taymiya laakiin alqawaacid nuuraaniya wuxuu tilmaamayaa inay dhaar ahaan u guntan mayso oo wuxuu ku darayaa marka alyamiinu billah iyo wamaa fii macnaaha la macnaha mima fiihi iltizaamu kufrin cala taqdiiri lxinsi markau qofku leeya gaal baan ahay meeshaas tacdiim waa ku jiraa sababtoo a gaalnimada ilaahay uu ku gaaloobayaa la weyn marka halkaas tacdiim ilaahay subxaana watacaala baa ku jiro saasay xanaabilada iyaguna ay leeyihiin sheikhulislaamna uu ka dhigayaa oo qofku markau leeya haddaan waxaan sameeyay yahuudiyaan ahay yahuudi ilaahay buu ku gaaloobay yani aniguna inaan ilaahay ku gaaloobo munaasab ima ah waay macnihiis lama garan marka tacdiim baa ku jira marka meeshaas ayb alxaafid ibn cabdilbar isaga istidkaarka wuxuu ku sheegay in imaamu malik iyo shaafici aynan dhaarna kafaarana inaysan ka waajibinaynin dhaarna aysan arrintaa iyadaa aysan ka imaanaynin ayb imaamu axmed iyo isxaaq iyo abu xaniifa iyo keyrkoodna waxay iyaga ku tageen hortood ibnu cumar iyo caaisha iyo shacabi iyo xasan iyo mujaahid daawus saasoo kale yani waxaan ujeedaa imaam axmed iyo isxaaq iyo abu xaniifa iyo ibnu cumar iyo caaisha iyo shacabi iyo xasan iyo mujaahid iyo daawuusna waxay qabaan inay dhaar noqonayso arrintaa taasuu istidkaarku isaguna marka u sheegay waxaa kaloo xadiidkan faman kaana xaalifan falyaxlif billaahi looma jeedo lafdul jalaalaha keliya in lagu dhaarto oo qofka wallaahi keliya inay dhaarto tahay haduu doono wuxuu ku dhaaran karaa sifa min sifaat illah oo wuxuu dhihi karaa waladii nafsii biyadihi wamuqalibi lquluub allaha quluubta gedgediyan ku dhaartay ayuu dhihi karaa taana waxaa cadaynaya axaadiista soo socota naam hadda xadiidkan daahirkiisa waxaad moodaa falyaxlif billaahi marka uu leeyahay in lafduljalaalha bis lagu dhaaran kara laakin waxaa lagu dhaaran karaa asmaada ilaahay oo dhan iyo tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala soo ma garan wafii riwaayati abi daawuuda wnasaa can abi hurayraa radia allahu canhu laa taxlifu ha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabayaalkiin walaa biummahaatikum ha ku dhaaranina hooyooyinkiina walaa bilandaadi asnaamtana ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ha dhaaranina ilaa bilaahi alla ma aane wax kale ha ku dhaaranina walaa taxlifuu bilaahi alla ha ku dhaaranina ilaa walxaal antum idinka oo saadiquuna run sheegaya ma ahane allana ha ku dhaaranina ilaa idinkoo run sheegay maahan marka dhaarta badan laftirkeeda ma fiicna haday dan keento markaas ay kamid tahay marka ilaahay uu leeya waxfaduu aymaanakum wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh ali wasalama rasuulka waxau yihi yamiinuka dhaartaada calaa maa weeyaan kii korkiis yusadiquka uu kugu rumaysanayo bihi maagaba saaxibuka saaxibkaada dhaartaada waa waxa uu ninka ku dhaarinayo adiga saaxibkaa uu kugu rumaysanayo sida uu isaga kaa rumaysanayo yaa soconaysa sida aada adiga u qarinaysa ma soconayso naam ood uxeeladaysanays wa riwaayatin alyamiinu dhaarta calaa niyati lmustaxlifi midka dhaarsanayo niyadiisay ahaatay dadka waxaa weya nina waa xaalif nina waa mustaxlif xaalif baa midka dhaaranayo mustaxlifkana midka ii dhaaro dhahayo marka dhaartaada adiga ninka ku dhaarsanayo niyadiisa waay hadduu kugu dhaarsado masalan wax oo adigina aada u dhaarato laakiin aada xoolaa xeeladaysi aad tiraa intaad qalbigaagiina hadalaad tiri masalan hadal sina ixtimaali karo si kalena ixtimaali karo ninkii adiga ku dhaarsanayo sida uu kaaga qaato oo asaga ujeedadiisu ay tahay ay dhaarta ku soconay maantan adiga aada rabta ma soconayso ayb laakin xadiidkan wuxuu u baahan yahay macno ayuu u baahan yahay saa darteed marka xadiidkan imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharaxa muslimka ayuu ku macneeyey oo wuxuu yidhi wahada alxadiidu maxmuulun cala alxalifi bistixlaafi lqaadiy xadiidkan waxaa lagu xambaaraya oo macnihiis uu yahay marka uu nin qaali ah oo ku dhaarsanayo leana qaaliga ilaahay buu ku dhaarinaya maogtahay ila sharcigiiba isaga gacanta ku haya qaaligi nacam marka qaaliga dhaarsigiisaa lagu xambaarayaa haddii nin uu nin kusoo sheegto xaq oo qaadigii uu yihaa war ninkaan u dhaaro uu yihaa ee u dhaarto ninkii waa waraa markaa oo xeeladayso tawriyada waxaa weyaan inaad adigu hadalka si u tiraahdo ujeedo kalena aad ka leedahay marka xeeladaysi uu sameeyo fanawaa uu niyeysto hayra maa nawa lqaadi qaadiga waxau niyeysto waxaan ahayn in caqadad yamiinu dhaartiisa waa guntamaysaa calaa maa nawaahu lqaadi qaadiga soo uga qaatay soo ma garanay ii dhaaro qaaligii ku yiri markaas waxaad samaysay dhaar adiga aad ula jeedo ka eray ayaad isticmaashay ereygaasna macnahaana waa ixtimaalaa qaaliga oo kuleeya macno kalena waa ixtimaalaa adigana waxaad u jeedaa kii macnaha kale si aad dhaarta uga baxsato niyada qaaliga markaa ay soconayso ayb tawriyadiis marka ma anfacayso arinkan culamada mujmac aleyhi waa arin oo mujmacun caleyhi ah oo culamadu ay ku ijmaacsan haduu qaaliga ku dhaariyo dhaartaas in marka ay tis niyadiis inay soconayso ayb wadaliilu hada xadiid weyaan daliilkiis waa xadiidkan iyo walijmaacu fa ama idaa xalafa bigayri istixlaafi alqaadi ninkii isagaa dhaartay ii dhaaran lama dhihin wawaraa markaasuu tawriya sameeyey tanfacuhu tawriyatu markaas tawriyada anface cidi ii dhaara kuma dhihin adaa iska dhaaratay niyadaada ay ku soconay dhaarta markaas soo ma garanin fawriyad iyada ma banaanta masma banaana oo tegi doonaa ayb waxaa kaloo iyadana lamida ah sidoo kale qaali kuma dhaarinin ayru lqaadi ayaa ku dhaariyey ninaan qaali ahayn baa ku dhaariyey qaaligii kuma dhaarinin naaibkiisii kuma dhaarinin niyat lxaalif waay markaas hadda laba suuro alxalifu calaa niyati lxaalif waay hadduu cid aan qaali ahayn ay ku dhaarsatay ama adigiibaa u dhaartay qaaligii asoon ii dhaara ku dhihin markaas niyada la fiirinayo waa te ninka dhaaranayo niyadiisa la fiirinay qaalin hadduu ku dhaarsadana niyadee la fiirinaa niyatmustaxlif oo qaaliga ah axwaashaas ay marka ay leedahay waxaa kaloo imaamu nawowi yiri waclam ana tawriyata wain kaana laa yaxnat bihaa qof inkasta aanu ku dambaabaynin yani waxaan ujeedaa hadduu tawriyaysto oo sidii uu ku dhaartay maana sidasa ujeedadiis ay ou sameeyo dhaartiiyo jebiye la dhihi maayo inkastoon la dhehaynin haddana falaa yajuusu ficluhaa in la sameeyaa ma banaana xaytu yubdalu marka lagu ibdaalinaayo bihaa xaqu mustaxiqin tawriyadii inaad nin xaqiis ku ibdaaliso haddaad doonaysid ma banaana soo ma garani tafsiilkaana waa madhabka imaamu shaafici iyo asxaabtiis ay qabaan marka xadiidkaana iyagu qaaliga ayay ku xambaarayaan ahrajahuma muslimun baa soo saaray wacan cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama waidaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiin dhaar korkeed fara-ayta hayrahaa keyrkeed aada aragto khayran minhaa inay ka khayr badan tahay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo waatii la imaa aladii fii huwa isagu khayrun khayr badnaa muttafaqun caleyh halkaana shareecada marka yani ku jiro shareecada usciga ku jiro iyo sida ay shareecadu ay u makhaarij makraj ay siisay qofka qofku hadduu dhaarto dhaartaas khayrkeedna ou u arko khayrku inuu ku jiro dhaartu yaanay khayrka ka mancinine khayrkii ha sameeya dhaartiina ha ka kafaara guto walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watuqsiduu naam inaad marka dhaartiin inay gudub idinku noqoto ma aha idinkaga gudbanaato biriga iyo islaaxa iyo yani waxyaabahaas dhan ayb marka waxau leeyahay marka haday sidaa ay timaado marka dhaartu waa laba dhowr xaaladood haddii adig aad ka dhaaratay shay waajib ahay waxaa kugu waajiba inaad shaygii waajibka la timaado dhaartiina ka kafaaro gudubto haddaad shay sunno a ah ka dhaaratayna waa kuu sunno inaad shaygii sunadaa la timaado dhaartiina istifaaragud shay mubaaxa haddii aad ka dhaaratayna lababa waa kuu bannaantay inaad dhaartaadii ku socoto iyo inaad dhaartaadii ka kafaaro gudato mubaaxayna iska samayso inkastoo ay fiican tahay inaad dhaartaadii ku taagnaatid markaas wafii lafdin lilbukhaariyi fati laimaam aladii kii huwa isaguba khayrun khayr badnaa wakafir ka kafaara gudo can yamiinika midigtaa ee dhaartaada dhaartaadana ka kafaara gudo wafii riwaayatin liabi daawuud fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudo uma ati laimaam aladii huwa khayrun waisnaaduhaa saxiixan wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar oo faqaala yihahdo insha allahu dhaho falaa xunka calayhi dhaar jebin korkiisa ma ahaanin rawahu lkamsatu saxaabu xibaan oo hadduu dhaartii jebiyo wax dembiga korkiisa ma aha wax kafaarahana lagama rabo ayb rawahu lkamsatu wasaxaabu xibaana waa xadiidkan xadiis saxiixa weeyaan masaladan waxaa la yidhaha masalat lstinaa istinaha marka la joogo kitaabu laymaani wnuduur alstina waxau noqonayaa insha allah oo qofku masalan waxuu yidhaha wallahi inaana waxaa samaynaynin insha allah shayga hadduu sameeya marka kawaran baartiisii ma jabtay ma jirin waxna lagama rabo sababtoa mar haddii alla doonaba ou yiri hadduu dhaafo iyo hadduu sameeyaba mashiicada allow ku jiraa soma cumuumu mashiicati illaahi qadarkii marka masalada taiir ku leedahay sidii aad samaysaba waa insha allah sidii aad samaysaba ilaahay baa doonay sooma marka dembiga korkaaga ma ah ayb wallaahi baan ku dhaartay beri waxaasaan ku siinaa insha allah haddownan ku siinin insha allah adiba ku jiraa wax dembiga korkiisa maaha dhaarna korkiisa ma waxaan ujeedaa yani haddownan ku siinin kafaara gud lagama rabo marka istisnaha saasaa loo diiya wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaanat yamiin nabiyi sal lahu alayh ali wasalam nabiga dhaartiis waxay ahayd laa maya wamuqalibi lquluubi baan ku dhaartay laa may wamuqalibi lquluub quluubta midka gedgedinayaan ku dhaartay halkan marka xaafidka fatxulbaari wuxuu yiri waxaa laga qaadanayo xadiid badan intuu sheegay oo xadiid badan oo nabiga dhaarihiisa lagu tilmaamay ay kamid ahayd waladii nafsi biyadihi ilaahu muqalib lquluub wallaahi warabbi lkacba afartaas ayuu wuxuu yidhi wadalla maa siwa thaalisi min alarbacati wallaahida marka laga reebay inta kale wuxuu tusayaa yii xadiidku calaa ana annahya cani ilxalifi bigayri illaahi iska reebidda layska reebay qof inuu ilaahay keyrkiis ku dhaarto iska reebidda layska reebay laa yuraadu bihi inaan loo jeedin ikhtisaasu lafdiljalaala aa masalada daain sheegay in wallaahidan keliya layska raba maaha aha macnaheedu markii la dhahayo laa taxlifhu faman kaana xaalifan falyaxlif billaah iyo laa taxlifhu ilaa billah iyo allahdaas loolama muraadaye bal yatanaawalu wuxuu keenayaa waxaa soo gelaya meeshaas kula smin wa sifatin magac kasto iyo tilmaan kasta ilaahay leeyahay takhtasu bihi subxaanahu watacaala oo ilahay la gooniya ibnu xasmi waxau jasmiyey ibnu xasmi waana sida ka muuqato maalikiyada qowlkooda xanafiyadane biana jamiica alasmaai alwaaridati fi lqur'aani asmaada qur'aanka aanka iyo sunati saxiixati kusoo aroortay asmaada ilaahay ee qur'aanka iyo sunada saxiixa kusoo aroortay wakada sifaati tilmaamaha ilaahayna waa kuwala mide sifaatkaa sidoo kale sariixun fil yamiini inay ku caddahay dhaar tancaqid bihi ay ku wakada sifaati tilmaamaha sidaas oo kale ah sariixun fil yamiin inay dhaar ku caddahay tancaqid bihi waa ku guntame dhaar yani magacyada ilaahay ee qur-aanka iyo sunada saxaaxa kusoo arooray iyo tilmaamaha ilaahay sidoo kale qur-aanka sunada saaa ku soo arooray dhaar waa ku guntantaa waxaana eh, yn dhaar waa ku guntan maysaa qofkii dhaartaas jebiyana kafaaro gud ayaa ku waajibaya intaa marku sheega yidhi wahuwa wajhun gariibun cinda shaaficiyati shaaficiyada agtooda laakiin in asmaada iyo ifaatka ifaatka ilaahay in lagu dhaaran karo dhaar ku guntan mayso waa wej ariiba agtooda wej waa taqaanaa wujuuhda yani waa wixii asxaabta shaaficiyada ee waaweyn ay iyagu markaas usuushii imaamu shaafici ka istinbaadeen oo ay iyagu markaas masaa'il ay la imaadeen markaas shaafici aanu cadaynin laakiin usuushii shaafici intay intay masalada ku dhiseen ayay la imaadeen marka axkaam iyo masaa'il ayb marka waa wej ariib abuu ah kuleeyahay wahuwa eh, nacam wacindahum wejhun aqrabu minhu wej ka ariibsan kaas ayaa shaaficiga agtooda wuxuu yahay anahu laysa fii shayin min dalika sariixan wax ku cad inay dhaar tahay oo sifaatka alla soo sheegna inay dhaar tahay ku cad ma jiro ilaa lafduljalaala maaha lafduljalaalaha maaha lafduljalaalaha wallaahida ayaa dhaar ku caday dhahay inta kale wax dhaar ku cad ma jiro markaasuu yihi ibnu xajar wa axaadiisulbaabi taruduhu juhdan iyo waxaan waxaa radinaysa awjuhdan xadii lbab waxaa radinaysa marka axaadiistan oo laawa muqalib lqulub waxyaabahaas o dhan rawahu lbukhaariyu wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal jaa caraabiyu nin reebaadiya ayaa yimid ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam buu u yimid ila nabiyi sal lahu alayh ali wasalam buu uyimid faqaala wuxuha yaa rasuul allah rasuulka ilaahi mal kabaa'iru kabaair maxay tahay fadakara alxadiid wa waxaa ku sugnayd oo ku jirtay qultu waxaan idhi wamal yamiin lhamuus dhaarta wax tiimbinaysa waa maxay qofkeeda yani naarta tiimbinaysa qaala wuxuu yidhi alladii yaktaicu waa midka uu ku goosanayo alladii kan weyan yaktaicu goosanayo maala mri'in qof maalkiis muslimin muslim ah huwa isaguna fiiha dhaarta dhexdeeda kaadibun beenaale u ku yihi ayb alyamiin kamuus waxaa la yidhaahdaa dhaaruhu waa saddex yamiin muncaqida yamiin guntan wa wayamiinun khamuus dhaar qofkeeda timbinaysa iyo yamiinu lagwi saddexdaas yamiinu lagwiga uu keeni doonaa waa mida qofka afkiisa ku dureersatay oo uusan qasad ka lahayn laa wallaahi balaa wallaahi waxaas maaragta ma wallaahi taasoo kale waa yamiinu lagwi wax ka guntan maa ma laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum lymaana midda muncaqidadan waxaa weya midda adiga qalbigaaga ad ka goysay yamiin lhamuuskana waxaa la yidhaahdaa waa midda adoo og inaad been sheegaysid inaad ku dhaarat maalkaan adiga maa iskale inaadan ahayn waa hubtaa wallahi anaa iskale yamiin amursa yamiinta oo yamiinu laqwiga kafaarana kama waajibto wax ka imaanayna malaha yamiinta muncaqidada ah way guntan haddaad wix aad ka dhaaratay cabsigeeda samayso ood khilaaftana kafaara gudaa lagaa rabaa kafaaradeedana waxaa weeyaan inaad luqun xorayso ama aad toban miskiin quudiso ama toban miskiin aad dhar arad bixiso ikhtiyaar waa intaas kaa doontaad ka dooran kartaa faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaamin marka ninkaan awoodin saddex beriyo sooma dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum saakaas marka yamiinulhamuuska iyadu qofkii waa dhaartay ilaahay buu ku dhaartay beenuuna ku dhaarana kafaar laga rabaa culamada alaima halaata abu xaniifa iyo maalik iyo imaam axmed waxay leeyihiin wax kafaara ninkaas lagama rabo tawba waxaan ahayn lagama rabo sababtoo a ah ninkan waxaa weeyaan kafaaradu qofaa loogu naxariistaa ninkaan marka maxaa loo naxariista si ogowba been sheegaya soma garan kafaaradu yani nin ay wax ka xumaadeen ayaa makraj ay u tahay laakiin ninkan asagoo u qasdaayo ayo waxaan sameeyey saa darteed waxay leeyihin kafaare lagama rabo wuu tawbad keenayaa maalka ou been beentaas ku qaatayna qofkiisa u celiya ilaahay buu u tawbad keenaa imaamu shaaficina wuxuu leeyahay tawbana waa laga rabaa maalkana waa celinaa kafaare gudna waa laga rabaa sababta wuxuu yidhi ninkii toosnaay haddii kafaare gud laga qaaday kan in laga qaadaa min baabi owlaa uga owleysan yahay soo ma garan masaa'il badan baana ku salaysan dabcan tanoo kale ninkii salaadi ka tegey kas uga tegey qalla laga rabaa jumhuurulculamaa laga rabaa meeshaas marka la joogo sababta waxaa wey haddii kii hurday ha tukada layiri oo waktiga uu ka tegey kii kas uga tegay min baab awlaa inuu sameeyo soonka kadalika isagu kii cudurdaar uga tegaa soo celi la layiri oo loo diiday nin edabdarro uga tegay in la yira lagaama rabo waxa weyaan xukunka marka waxa uga wey qiyaas naqiir baa la yiraa kaasoo kale marka dadka qaara ah waxay dhahaan waa shay oo naqiibkiisa looga qiyaas qaatay waa arrintan marka qiyaas saxa maaha qiyaas saxa wa qiyaasu naqiidku waa jira nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa markii uu yidhi wafii bubci axadikum sadaqa midkiin xataa farjigiisa ama dakarkiisa sadaqa uga sugan markaasaa la yidhi see say ku dhacday oo ninku haddaba haweentiisa jimaaca ajri iyo sadaqow keena tay ku dhacday nebigu muxuu marka uga soo qiyaas qaatay naqiidkiisa oo wuxuu yidhi ara-ayta in wadacahaa fii xaraamin hadduu meel xaraama ah ou dhigi lahaa farjigiisa akaana caleyhi wisrun haabay dhaheen kadalika saasoo kale waa yii sow qiyaasulnaqiid maaha marka arrintaas qiyaasulnaqiid soo maa labada shay laysaga qiyaas qaatay waa maxay xalaal iyo xaaraam xalaal iyo xaaraam so laba naqib isku hasooma haweentiisii weliba xukunkana marka laleeyahay labada qiyaas eh, shay eh, iska horjeedo waa layskaga qiyaas qaadana macnaheedu waa maxay xukunkoodana wuxuu isku noqonaa naqiiq hadhow soma ka zinadii waxaa layskaga qiyaas qaata maxay eh, nikaaxi farjigii xalaash ah xukunkiina naqiibaanay ku kala noqdeen yani xukunkana xukunkana gudaanay ku kala noqdeen oo kanna waa inuu banaan yahay kanna inuu xaaraam yahay soma kana saasoo kale marka taasu imaamu shaaficina uu ku tegey wacan caaishata radia allahu canha hadalkaas imaamu shaaficina madhabkaas imaamu shaaficina isaga mid lamida awsaaci baa qabo iyo daaifo taabiciinta kamida waan caaishaa radia allahu canha fii qawlihi tacaala laa yuaakidukum allahu bilahwi fii aymaanikum qaalat waxay tihi huwa qawlu rajuli weeyaan qofka qawlka uu leeyahay laa wallahi balaa wallahi haa wallahi maya wallahi akhrajahu lbukhaariyu waawradahu abu daawuuda marfuucan abu daawuud isagoo marfuuca ayuu soo saaray laakiin wuxuu ishaaray abu daawuud eh, in eh, mawquufnimadiisana waa ishaaray ayb daara qudnina marka waqfigiisa saxiix yeela xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa caaisha inay ku fasirtay yamiinu laqwiga midda qofka uu leeyahay afkiisa kudurersan ku dureereyso soon qalbiga ka caqidin laa wallaahi iyo balaa wallaahi oo kale imaamu shaaficina wuxuu yidhi waa tafsiir waafaqaayo lisaan lcarab sababto ah waxa uu yidhi nacam allagwu fi lisaani lcarab alkalaamu ayru lmacquudi calayhi lagwiga carab lugadooda waxaa lagu yiraahdaa kalaamka aan la guntin oon qalbiga lagu guntin waana macnaha ay caaisha ku macnaysay amaa imaamu maalik wuxuu yidhi inta aan maqlay inta ugu wanaagsan oo laqwiga aan ka maqlay yamiinu laqwiga aan ka maqlay waxaa weeya ana laqwa xalifu linsaani cala shayi nacam qofka inuu shay korkiisa ou ku dhaarto yastayqinu anahu kadalika uma yuujadu calaa gayri dalika fahuwa lagwu walaysa fiihi kafaara imaamu maalik asaga yamiinu lagwi macno kale ugu macneeyey yamiinu lagwi waxaa la yidhaahdaa qofku inuu dhaarto shay asagoo isdhahaayo yaqiinsan shayga waa saas wallaahi baan ku dhaartee shaygaan waa saas u yii masalan mas'alo wuxuu u malaynayo inay si tahay markaasuu yihi wallaahi baan ku dhaartee mas'aladan waa banaan tahay say saasay la ahayd markaas inaynan banaanan cadaata yamiinu lawi waay imaam mali soma garan waana qawlka oo leyt ibnu sacad iyo axmed bin xambal ay ku tageen yamiinlawi ay tafsiirkan labaaday ku macneynayan ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku yiri macnaha maalik oo ku macneeyey caaisho waa laga wariyey laakin bisanadin daciif ayaa caaisha looga wariyey sanadka saxiixa ee caaisho looga wariyey yamiinu laqwigu waa qawlu rajuli laa wallahi iyo laa wallahi oo camr bnu qays baa ku jira dariiqaas oo tafsiirka malig oo kale in caaisha laga wariye waa daciif camr bnu qays baana ku jiro oo matruuq ah saasuu yiri ibn cabdilbar waxaa kaloo malig warin sida maalig oo kale waxaa laga wariyey xasan iyo qataada iyo zuraarat bnu abi awfa iyo mujaahid waxaa kaloo yamiinu laqwiga waxaa ku jiro qowl saddexaad oo inay tahay huwa an yaxlifa arajulu wa huwa adbaan qof inuu dhaarto isagoo xanaaqsan yimiinlagu taasaa leeraa isagoo xanaaqsan inuu dhaarto qowl afaraadna waa ku jiraa saciid ibnu jubayr baa iskale waa qofku inuu macsi ku dhaarto inuu macsi ka tegay wallahi baan ku dhaartay waxaas ma samaynayo macsina waay wallahi baan ku dhaartay inaanan khamre cabin yimiinlagu iska waay sababtoo inaanan cabin adu markaba waxayba kugu tahay waajib oo wuxuu yihi huwa alxalifu cala almacsiyati bitarkihaa yani macsiyada ka tegisteeda in lagu dhaarto walaa kafaarata caleyhi intaas aqwaalda yamiinladu waa ku jirtaa istidkaarka ayuuna aada ugu cadeeyey alimaam alxaafid ibn cabdilbar raximah llah an abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam ina lilahi alla wuxuu leeyay tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal magac man axsaahaa qofkii koobo dakala aljanna jannadou galay muttafaqun caleyh wasaaqa tirmidiy wbnu xibbaana alasmaa bay saxeeyeen wataxqiiquna ana sardaha asmaadaas sixidooda idraajun waa mudraj min bacdi ruwaati ka ahaaday asmaada in la saxo waa mudraj marka asmaadan dadka derbiyada ugu dhegsan ee sagaashan sagaal gaarayo waa mudraj maahan hadal nebiga oo yiri maaha aleyh salaatu wasalaam ismigana dabcan iyo tilmaantaba saas sunada unbaa laga qaadanaya marka eh, eh, asmaada iyadu ma asmaada mushtaqaadka ah isim kastaa dabcan waxaa eh, ka dhalanayo wasfi sifo laakiin awsaafka wasfiga mujaradka ah ma ka dhalan karaa magac ilahay magac ma looga ishtiqaaqi ma looga dhalin karaa maya ma loogama yeeli kara qawluhu tacaala ina min المجرمين muntaqimuun oo kale iyo masalan wayamkuruuna wayamkuru llah wayamkuru llah oo kale magac ma laga dhalin karaa maakir la yihah maya ma banaana taas ma keeni karo asmaada marka iyadu waxa weyan marka asmaa iyo sifaatka marka laga hadlayo sifaatka balaaran sababtoo sifaatku waxaa laga keeni karaa sifaatka masder asnaad awsaaf waa laga dhalin karaa waxaa kaloo afcaasha ilaahay tilmaamo waa noqonay wakalama allahu muusa takliiman ilahay sifa sifat lkalaam inuu leeyahay laga qaadana waana waana ism uma jeeda waxaa kaloo tilmaamaha ilahay laga qaataa bimujarad alkhabar khabarka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo kale ilahay inuu weji leeyahay oo kale markuu ilaahay uu leeyahay nabigu ley sal lla ly slam Eh, hadow ilaahay wejigiisa icjaab nuur eh, hadow eh, icjaabkiisa qaado laaxraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu marka wejigaa nebiga ilaahay uu ku tilmaamaya sifawa marka sifaadka khabar ahaanna waa loo helaa afcaasha ilaahay waa laga waa laga keenaa uu samaynayo asmaada ilaahayna waa laga dhambalaa waa laga keenaa soo ma marka awsaafta meelo badan baa laga keenaa ifaatka ilah subxana watacala amaa laakin isimku isimku asaga sidiisu tawqiifi ku yahay naam soma garan marka ilahay sagaashan sagaal magac ayuu leeyahay man axsaaha dakala aljana marka jahmiyadu asmaada ilahay maba rumaysna waxay leeyihin asmaada badan tacadud laaliha ka dhalanayso waa gafsan yihiin qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayama tadcu falahu lasmaa lxusnaa muctaziladuna waxay rumaysan yihiin mujarad asmaa oo wax wasfiya ah uunan ka imaanaynin asmaa bisay rumaysan yihiin caliimun bilaa cilmin ay caliim waa dhahaynaa laakin cilmi maku tilmaamayo asna marka waa khalad shaaciradan asmaada o dhan waa rumaynayaan sifaatkana dhowray ka rumaynayaan ifaat sabca ama ifaat lmacaani calaa tafsiilin fiihi inta kalena ma ogola man axsaaha dakala ljana macnaheedu waxay tahay qofkii yani xifdiyo asmaadaas macnaheeda garto kuna camal fala wa asmaadaas ila asmaadu ma ogtahay waxay dalbane isim kastaa muxuu dalbaana muxuu dalbaa adiga wuxuu kaa dalbaa camal allah lafduljalaalaha sida raajixa waa mushtaq min alaaya ee ilaahiyatan ayb marka maxaa ka dhalanaya marka allah waa macbuud soo maa macbuud marka kan la caabudo xaq lagu caabudo maxuu kaa dalbanaya marka keligiis inaa caabudo cibaadada ku gooniyeysha alraxmaan alla mid naxariis waxuu kaa dalbaa magacaas inaad naxariista ilaahay rajaysid oodan ka quusanin yasiga yasiga kugu diidaa yasiguna ka mid yahay ilahay naxariistiisa in laga quuso uma jeedi wahaakada magac afuur tawaab oo kugu yeera inaa ilahay u toobad keento inaa ilahay utoobad toobad keento marka waxaa weyaan asmaadan marka lagu leey janaa lagu gala waa diintii o dhan waay oo lagu dhaqmay ay dadaa marka waxay umalaynayaan ninkii xifdiyo oo maqribkiina akriyo subaxiina akriyo inuu jannada gelayo sidaa maaha waa waxaan diinka la fahmi weynana inaan un iska xifdina keliya oo waa macnahoodana aanan raadinin waawaxa waxa weeyaan marka eh, <clears throat> marka asmaadan waxbay dalbanayaan qaar ictiqaad waayo waxay dalbanayaan qaar waa camal qaar waxa weeyaan oo jawaarix in laga camal falo qaar dhawaaqay kaa dalban waxaad ku dhawaaqba haakada wacan eh, usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama man sunica ilayhi macruufun qofkii macruuf loo sameeyo faqaala lifaacilihi qofkii u sameeyey ku yidhaahdo jazaka allahu khayran faqad ablaqa waa ku xeel dheeraaday fi tanaa-i ammaanta akhrajahu tirmidiy saxi ibnu xibaan xadiidkan waxaa u munaasab ahayd kitaabu ljaamic inuu ku daro maxaa aadaabtu ku saabsan yahay ima baxsana saas u keenay xadiidkan halkan uu usoo dhexgeliyey mucaliqiinta qaar badan waxay yidhaahdeen inuu halkaas ku fiicnaa ayaad moodaan waxaana laga qaadanada qofkii wanaag loo sameeyo inuu ka abaalgudo abaalgud hadii hadiyad ay tahay wax lagu hadiyey adnina hadaad awoodi karti inaad qofkii adna aada wax uhadiyeyso naam hadii kalena ugu yaraan ba qofkii wanaag kuu sameeyo jazaka allahu khayran inaad dhahay waxay kamid tahay marka yani akhlaaqda wanaagsan iyo adaabta wanaagsan marka arrintan qof in lagu dadaalo mujtamacaadka muslimiinta ah inta aan ka arkay aniga ha noqdaan carab ha noqdaan hayr lcarab oo dadkan hadda aasiyada degan oo bakistaanka ama huluuda muslimiinta ama dadkan bengaaliga la yiraahdo kulligood waxaa weyaan qofka haddii macruuf loo sameeyo waxa weyan jazaka allahu khayran waa aaday ugu badan tahay nacam ducadaas annaga waxaad moodaa dadkeena aaday ugu yartahay arrintan iyada nacam dadkeena soomaalida waa nugu yartahay nacam waxaad moodaa qofku inuu waxba ixtiraamba uunan lahay xata alkufaar waxaan aragnay qofka haddii wax loo sameeyo inuu maasanid uu leeyahay nacam luqaadkooda ayagu ay ku dhahayaan qofka soomaaliya waxaad moodaa inuu shibhi waxa iska yahay mooryaan camal nacam laa jazaaka allahu khayranna ma leh maasanidna ma leh ducana ma leh halkaasuu ku dhaqaaqaa nacam waxaasna waxaa weyaan waxaan aragnay mujtamacaadka gaalada xataa waxaad ku arkaysaa qofka noocaas sameeyo waxay u nisbaynayaan qusuur ninkaani waxay leeyihin waa nin dadka aan la dhaqmi jirin ma waxuu ka yimid meel aan dad lagula dhaqmin oo dadka geeleyda oo kale dad la dhaqmin oo kale ninkaan ma noocaas ay leeyihin qusuuray u nisbaynaya war wax gaalka oo gartay xun inaan anagoo muslimiina gara weyno diinkeeniina saan uu noogu yeerayo soo la yaab male hataa walaadadeed ku dhex arkeen yani jazaaka allahu khayran iyo baaraka allahu fiikum iyo ma laha nacam ayb oo yani ducadaas badan oo afkooda mar walba carabtana waxaa laga yaabaa ninka ugu jaahilka isagoo salaad tukanayn baa laga yaabaa baaraka allahu fiik inuu maanta dhan dhaha luqadiisa waxay tahay luqa noocaas oo kalaa ayb annagana luqadeena waxaa weyaan luqa un habaar iyo ku salaysan iyay u badan tahay naam qofka isagoo raba inuu ammaano ayuu si xun ugu waxayna naam ayb jiljilaaca waxaad moodaa inay ka baxsan tahay xoogaa na yar durugsan yahay ma fiicno marka taas ayb qofkii wanaag marka afkaa inaad barto jazaka allahu khayran an ibni cumar radi allahu canhuma an nabiy sala allahu alayh ali wasalam anahu nahaa can nadri taa marka waxay keentay danteen inaan qabso weyn qofku xiriir ou cid kale laleeyahay oo wanaag iyo mahadnaqid ama markii markau yaraaday ama uunan jirin waxay sababtay qofka soomaaliga yani in maslaxad guud inaan laga wada shaqay karin maxaa dad qalbigooda is rabaa maslaxad guud ka wada shaqey kara maogtahay ilaa dadku waxa weyaan marka nin walbaa tiisa u daran marka tiisa u daran midda dadkana banaankaas uga dhaqaaqa wixii samaynaya oo hagaajinayana inuu jazaaka allahu khayran dhahno waa ka bakeela ila alaana dabcigaas waa jira qofki inuusan wax wanaaga u dhaqaaqin qof u dhaqaaqa hadduu arkana inuu ama eedeeyo ama u caayo ama u wax ka sheego ama niyadiisa u galan saanuu ka wadaa waxaan waxay u samaynayan ujeedaa waxaasgaxasay ka leeyihiin xataa dad badanoo diinka u nisba sheeganaya ku jirtaan kelima macruufa haddaad sheegto waxaa lagu leeyahay kelmadan waxuu ujeedaa saasio saas ujeedaa wuxuu ku raadsanaa waxaas iyo waxaas dadaa quluubtooda la galaa wax aynan rabin iyo waxay rabaan iyo wax uusan ka ogeyn ayaa la gelaa ma fiicna marka dadka in heerkaas aadaabtu inay gaarto qof haddii u adiga wax aad iska awoodi weysay haddau kaa qaado war walaalo jazaak allahu khayran waxaad ugu dari kartaan ugu dar adiga nacam si meeshii wixii loo hagaajiyo nacam laakin jazaaka allahu ma leh qalbiga ka jeclaasho ma leh bal waxaa lagu sheekaysanaa ujeeda xumo iyo yani niyad xumo ayaa lagu sheekaysanaa hadda see wanaag loo gaara marka waa yahay marka qalbigaa qofka muslimka muslimkaa ufur qof walba muslim qofka muslimkaa qalbigaaga ufur xumaan aan adiga iska did hayeelin allaale inta iimaanka iyo sunada uu uga dhow yahay qalbigaa ufur qalbi iska xiran oo muslimiinta dhan ka xiran ilaa magaaladan malyan iyo dhowr qofaa ku nool ama laba malyan baa ku nool qalbigaagu inuu ufurnaado soddon qof ama konton qof aaday u dhibaato leeda soma muslimiinta intaa lee konton qof inuu qalbigaaga ufurnaado inta kalena aada wejcabuus ku qaabishid yani diinka farayo garanan an ibni cumar radia allahu canhuma an nabiy sal lahu alayh ali wasalama anahu nahaa waxau reebay nabiga can nadri nadarkau reebay wa wuxuu yihi inahu laa yaati nadarku lama imaado bikhayrin khayr lama imaado wainamaa yustakraju bihi waxaa wax loogala baxaa wainamaa yustakraju waxaa loogaga baxsadaa bihi isaga min albakiili qofka bakiilka ayaa wax looga baxsadaa oo looga qaataa muttafaqun caleyh nahyigan marka nebigu ou reebay nadarka macnihiis iyadoo la ogsoon yahay ilaahay inuu ammaanay dadka nadarka oofiyo haddii marka nadarku ou mamnuuc yahay oofintiisa saa laysuu ammaanay marka yuufuuna binnadri wayakaafuuna yawman kaana sharu mustadiira loo yiri arrintaas marka abu cubayd alqasim ibnu salaam ayaa ibnlmundir ibnlmundir ayaa wuxuu kasoo guuriyey abu cubayd alqasim ibnu salaam inuu yiri wajhu nahyi can nadri wtashdiidi fiihi laysa huwa an yakuuna masaman wej nahyigaani wejka oo u dhacaayo ma aha in dembi ou yahay nadarku walow kaana kadalika hadduu sidaa ahaan lahaa maa amara allahu an yufaa bihi in la oofiye ilaahay maba amreenba walaa xamida faacilahu qofkii sameeyna qofkii sameeyana ilaahay ma ammaaneen walaakin wajhuhu cindii aniga agtayda waxa uu yahay wejkiisu tacdiimu shani nadri nadarka shanigiisa la weyneyna oo macnuhu waxay tahay war nadarka haddaynan fulinaynin ha samaynina nadarka haddii aydnan la imaanaynin oo aydnan fulinaynin haddaba iska daaya macnuhu saas tahay eh, tacdiimu shani nadri wa takliidu amrihi lianlaa yatahaawana bihi si aan loo fududaysanin fayufrada fi lwafaai bihi oo markaa loogu gabaad falo oofinta nadarka la oofiyo wayutraka alqiyaamu bihi laga taga marka in nadarka loo istaago maazarina saas ayuu sheegay ibnulasiirna nihaayada saasuu ku sheegay fatxulbaariga ayaa soo guuriyey arrintan juska ko iyo tobnaad shan boqol sideetan iyo shan ilaa shan boqol sideetan iyo lix kitaabu alaymaani wanuduur ayb marka wajhu nahyi marka waa kaas marka axaadiidta tawjiihooda inay daruuri tahay marka maarag biyada layska laqbeeyo oo la yidhaha rasuulka nadarka waa reebay qofka waxuu isweydii karaa de nadarka haddii la reebay ilaahayna in loogu dhawaado jannana lagu galo say ku dhici kartaa laqda marka meeshaas ma ku filna waa in la fiiriyo kutubta shuruuxda hadda ka hor markaan kutubulxadiis aan ka hadlaynana waxaan sheegnay kutubu shuruux haddaad rabto xadiis tawjiihiisa inaad shuruuxda aadid fatxulbaariga oo kale tamhiidka oo kale istidkaarka oo kale muxalla ibnu xasmi oo kale muqniy ibnu qudaama laftirkiisa waa uu keena mararka qaar axaadiista qariibka ahna faydulqadiirka faydulqadiirka kitaab aada u qiimo badan waa hamoogaanin faydulqadiirka munaawi jaamicu sagiirka oo ku sharxayo waxaa laga yaabaa axaadiis adiga kutubtooda aan la sharxin in isaga uu sharxiisa aad ka heshid tawjiihiisa marka adaa nin dhalinyaro inaad xadiis iska istiqlaasho fahamkiisa waxaa ka fiican inaad kutubta dul istaagto marka dadka culimada dadka ugu yn culimada in mar walba laga fiiriyo yani shuruucda culamada tawjiihaadka culamada in la fiiriyo waa sax laakin carabka inay noqoto lama rabo waxaan aragnay daaima waa awadan dad culimada tawjiihaadkooda culimada tawjiihaadkooda culimada tawjiihaadkooda hala raaco culimada aan aqoonin oo bal haddii kutubaha islaamka la weydiiyo aan garanaynin ama aan aragba kitaab kutubta islaamka marka culimada laga faa'iideysana waa kuwamama marka waxawey wixi inay carabka noqdaan lama rabee culimada tawjiihaadkooda laga faa'iideysta kutubtooda hala akriya marka markaasaa marka yani dadka in badan oo kamid a ah waxaad arkay daababka ay wataan iyo ulaha ay wataan waa dhigayaan haday culmada culamada ay tawjiihaadkooda fahmaan laakin mushkilada waxaa wey culumadiina culamada hala raacana waa laleeyahay mana la akrinayo culimada aqwaashooda hadda adin culimada maxaa idin dhexeeya marka ma jahligaad rabtaa inaad dadka ku xukunto taasoo kale marka in layska ilaaliyo adiga yaan lagaaga tarjumin haddaad daalaco karto kutubta islaamka waaweyn maraajicda waa kuwaas daalaco awsadkana weliba kitaab aada muhiim u ah. alawsat libn lmundir raximah llahu tacaala laakiin qofaan kutubba daalacanin isaga iyo kutubta mashriq iyo maqrib kale jiraan haddana inuu yiha anaa dadka culumada uga dhow ah waxyaabaa zamankaan aan aragnay xiriirka adi aad culimada laleedahay wuxuu la egyahay xiriirka aad kutubta laleedahay xiriirka aad kutubaha laleedahay iyo xiriirka culimada aad laleedahay la egyahay marka inahu eh, laa yaati bikhayrina macnaheedu waxaa weeyaan riwaayad kala fasirayaan sida ibnu xajar uu yiri riwaayadkaas waxay yihiin nadarku qadarka ma celiyo khayr lama imaan macnaha waxay tahay khayr adiga aan laguu qorin la imaan maayo nadarka inamaa yustakhriju bihi lbakiilna nadarka yani e, laga hadla waxa weeyaan midka e, nadr lmucalaqa midka la yihahdo nadarku ayaa dhowr nooca ah. mid waxaa weya nadru daaca la yihahdo nadru daaca nadru daaca waxaa weeyaan qofku ilaahay nicmo uu siiyey marku nicmadii helay ayuu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan intaasoo beri soomo wax ou laakiin ku xiray ma jiro igu soo u joogaa nicma kusoo koradha markaasuu yidhi ilahay lilaahi caleyha an asuuma kada wa kada ilahay wuxuu igu leeyahy intaa intaa inaan soomo naam lilaahi eh, eh, eh, caleyha an asuuma kada aw atasadaqa bikada inaan la baxo shukran lilah shukrin aan ilahay u shukrinayo nadarkaas nadar dhaaca la yidhaha waa midka ugu fiican nadar kale waxaa la yidhaha nadru lmucallaq ama midka mucallaqa ah kan mucallaqa ah waxaa weeyaan ilaah haddaad icaafiso intaasoo oo sooma aan soomaa an asuuma kada intaa inaan soomo ilahay igu leeyahay in acdaanii kada kada ilahay hadduu caafimaad isiiyo ilahay hadduu maal isiiyo marka shardi baa ku xiran xoogaa nadarka noocaas marka waa laga fiican yahay sababta daacada ilaahay inaad shardi ku xirto xoogaa waa laga rooyi soo ma kasi la layihaa nadarkaas marka kan kalena waxaa weyaan nadrulajaja layihaa nadrulajaaj doof iyo dhib ku imaaday masalan adoonkaagii ayaa shaqadii aan si fiican u qabanaynin ma dadaalayo waa culus yahay markaas waxaa tiri lilahi caley an uctiqahu ilahay wuxuu igu leey inaan xoreeyo adoonkaag hadda kaas dhaaca ma aha nadar dhaaca maaha soma waa nadar ku yimid qaylo iyo yani dood ku yimid nadrulajaaj aa la haa kaa aragteen marka sida aan usoo sheegnay ukala fiican yihiin marka say ukala horeeyaan iyay ukala fiican yihiin marka nin awalba inuu daaco badan la yimaado aan rabin ayaa nadarka daaco badan ku sameeyo bakiila marka laga cabiro waan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama kafaaratu nadri nadarka kafaaradiisa kafaaratu yamiinin yamiin kafaaradeed taar ka saarade rawahu muslim wazaada tirmidiyu fiihi idaa lam yusama haddaan la magacaabin wasaxaxahu tirmidi waana saxiix yeelay laakiin riwaayadan dacfi baa ku jira maxamed ibn yaziid alfilistiini ayaa ku jiro waana majhuul naam ziyaadada marka tirmidi uu sheegay marka nadarku kafaaradiisa waa kafaaratu yemiin bi marsalan aada intaad wax nadarto aadan nadarkii fulinin waxaa kugu waajibaysa kafaarat lyamiin kafaaratyamiinna waa soo sheegnay dhinacna takyiir ayaa uga jira dhinacna waxaa weyaan eh, eh, dhinacna eh, tartiib ayaa uga jira adoon inaad xorayso iyo inaad toban miskiin qoyso ama aada arad bixis ama aada arad bixiso takyiira uga jiro tartiibtana maxay ka imaanaya intaa ninkaan haysanin marka faman lam yajid fasiyaamu alaat ayaam saddexdaas maalmood soonkeeda adiga kama bilaabi kartid ku hore adoon soo marin marka eh, <clears throat> riwaayadaas marka tirmidina ninkaas aan sheegnay yaa ku jiro ninka aan sheegnay marka ku jiro maxamed ibnu yaziid alfilastini wazaada tirmidihi fiihi idaa lam yusama hadowna nadarku magacaabin oo uu iska ilaaqay oo yiraa lilah caleyhi nadru ilahay nadar ugu leeyahay marka yani kafaaradiis waa kafaaratu yamiin saas waay riwaayada tirmidi macnaheeda laakiin waa daciif riwaaya wali abi daawuuda min xadiidi ibni cabaasin marfuuca marfuuca man nadara nadran nadar qofkii nadro lam yusamihi aanu magacaabin nadarkaas uusan magacaabin fakafaaratuhu kafaaratu yamiinin waaye waman nadara nadra nadar qofkii nadro fii macsiyatin macsi u nadro fakafaaratuhu kafaaratu yamiini waaye nadar macsiy nadro macsiya ma la imaan la imaan maayo lama imaanayo laakin kafaaratu yamiina laga rabaa waman nadara nadra nadar qofkii nadra laa yudiiquhu uusan awoodeynin fakafaaratuhu kafaaratu yamiini isnaaduhu saxiixun ilaa ana alxufaada rajaxuu waqfahu laakiin xufaaddu waxay rajaxeen xadiidkan mawquufnimadiisa oo marfuuc ahaan xadiidku waa u daciif waana can ariiqi dalxata bni yaxya alansaari can cabdillahi bni saciid bni abi hind can bukayr bni cabdillahi alashaj can kurayb can ibni cabaas marfuucan bihi marka dalxa ninkan la yidhaha saas u weriye dalxata bni yaxya wakiicaa ku khilaafay mawquuf ahaan buu u weriye wakiic iyo dalcana wakiic baa xoog ahaa oo xaafid marka xadiidku saa darteed marfuuc ahaan waa u daciif marka rawaahu canhu bn abi shayba walaa shaka ana riwaayata wakiic hiyo sawaabu inay tahay khaasatan idaa naam hadii weliba marka laga tarjamo laysku feeriy wakiic iyo dalxa saa darteed abu daawuud wuxuu yidhi rawaa hada xadiida wakiicun wagayruhu can cabdillahi bni saciid awqafuuhu cala bni cabaas abu daauud marka saas ishaaray xadiikan wakiic iyo baa wariyeen waana waqfiyeen abu zurca iyo abu xaatimna saasay dheheen oo marka waxay dheheen almawquufu saxiixu mawquufka ayaa saxiix ah walilbukhaariyi min xadiisi caaisha oman nadara qofkii nadar an yacsiya allah inuu alla caasiyo falaa yacsihi iyownan ilaahay caasinin marka alla caasinin hana ka kafaara gud walimuslimin min xadiisi cimraan laa wafaa oosinimo ahanin linadri nadar nadar oofin uma ahaanin fii macsiyatin macsi dhexeed yani macsi dhexdeed nadar la nadaray in la oofiyaa ma ahaanin wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal nadarat uktii walaashay waxay nadartay an tamshiya ilaa beyt illaahi ilaahay beytkiisa inay u socoto xaafiyatan iyadoo cadcad faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yiri litamshi ha socoto waltarkab gaadiidna ha korto muttafaqun caleyhi walafdu limuslim walilkhamsati faqaal in allaha alla laa yasnacu wax ku fali maayo bishaqaai uktika ku samayn maayo bishaqaai uktika walaashaa dhibaatadeeda shayan waxba ku tari mayso ilahay waxba ku fali maayo yani alla waxba ku fali maayo walaashaa inay dhibtooto murhaa amar faltaktamir ha khimaarato waltarkab ha fuusho waltasum alaaata ayaamina ha soonto saddex maalmood marka wixii daaca ah ee la nadiray daacadii waad la imaanaysaa laakiin wixii aan dhaaco ahayn oo iska mubaaxa inaad iska xarimto nadarka aadsaa xarimayso ka la fulin maayo waana laga kafaaro gudana waan ibnu cabaasin riwaayadan marka iyad riwaayadan dambe riwaaya munkara oo sanadka cubaydlahi bn cubaydllahi bni zaxr ayaa ku jiro cubaydllahi bni zaxr waana daciif ninkaas wahuwa daciifun munkar xadiid imaamu zahabi miisaan ictidaalka xadiidkan ayuu sheegay wuxuu yihi hada alxadiidu min munkaraatihi xadiidkan wuxuu kamid yahay ayuu yihi munkaraatu cubaydullah ibnu zax ayuu kamid yahay ninkaa munkaraatkiis ayuu kamid yahay marka riwaayadan waay way munkara وan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal istaftaa sacd bnu cubaada radia allahu canhu rasuul allahi ayuu ka jawaab dalbay fii nadri nadar shanigiis kaana calaa ummihi hooyadiis korkeeda ahaaday twufiyat la oofsaday qabla an taqdiya intaanay gudanin kahor faqaala wuxuu yii iqdihi gudo iqdihi ka gud canhaa xaggeeda ka gudo mutafaqun aleyh nadarka adiga ka guday mutafaqun aleyh marka nadarka qof ou nadaray intaanu nadrinna ou dhintay markaa in laga gudaayo oo ka gudaayo uu ka gudaayo marka dadka warasada ah bay ka gudayaan ayb waxaan marka hooyadiis ay nimirtay waa soon ma ahay sadaqa may ahayd riwaayad qaar sadaqo inay ahayd ay sheegaysaa asaga sadaqadii u sadaqay marka sadaqada iyo soonka iyo kale waa laga soomi karaa man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyu ti ibn lqayim iyo imaam axmed iyo ibn cabaas iyo ay ku macneeyeen sawm nadri inay ku macneeyeen laakiin eh, hadday salaad oo kale ahayd wax ay nadartay ma laga tukan karaa maya aahir salaad inaan laga tukanayn marka in kafaar un laga bixiyo markaa waxaan haabit ibni baxaad radia allahu canhu qaal xaj hadau ahayn waa laga gudan karaa nadara rajulun nin ayaa nadira calaa caadi rasuulilah sal slam an yanxara inuu gowraco ibilan geel dibwaana meesha layra inuu ku gowraco faataa rasuul rasuulalahi buu yimi sal lahu alayh ali slam fasalahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal kaana fiiha ma ahaada meeshaas watanun sanam yucbadu lacaabudo watan marka la yidhaha sanamka waa ka guda weyn watan waxaa la wax kastoo la caabudo soo ma garan meelaha hadda qubuurta la caabudaayo watan awsaan hadii marka qof u nadar ku galo sidaan oo kale inuu ku gowraco xoolo masalan meel xoolaha loo nadro oo shirki lagu sameeyo sida diyooley iyo kale inaanu fulinin waa nadarkaas sababta xadiidkan baa reebaya sooma garani watanku marka mujaahid saasuu ku macneeyey wasanka iyo sanamka u kala saaray wasanku waxi aan suuro lahayn ee la caabudo oo dhan waa caam caam waay marka watanku sanamkuna waxuu khaas ku yahay wixii masawirna sooma kasin marka meeshii bani aadam lagu caabudo meeshaas oo xoolo loogu qalo meeshaas in yani nader xoolo lagu qalo lagu nadera ma aha meelahaas ayb faataa rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ayuu u yimid fasa'alahu waa weydiiyey faqaala wuxuu yii hal kaanat meeshaas ma yahay watanun yucbad sanam la caabudo qaala laa buu yii maya qaala fahal kaana fiiha ciidun ciid meeshaas ma ahayd oo min cayaadihim gaalada ciidahooda ah faqaala laa buu yii maya faqaala awfi binadrika nadarkaaga ofi meeshaa marka waxaa laga qaadanaa gaalada inaan acyaadooda laga qayb qaadanin sababtoo haddii ay ahaan lahayd haa jawaabta haday noqon lahayd meeshaas ciid oy gaalada isugu tagaan oo ay ku damaashaadaan sanadkiiba mar ama bishiiba mar ma ahayd mayaa loogu jooga hadday ha ahaa lahayd wuu ku celin lahaa soo maa sababtoo xukunka sababtoo ah xukunka jawaaskiisa ayaa wuxuu ku xiran yahay laba arin meeshaas inaan sanam ooli jirin iyo inuu eh, iyo in gaalada acyaa ciiddooda aan lagu qaban jirin xukunka jawaaskaa labadaas weysadooda ku xiran yahay waalxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wacadaman haddii labada mid kamida marka la helo xukunkiina isbedela sooma marka waxuu noqonaya xaaraam sheikhulislaam ibnu taymiya masaa-isha ugu daliishaday kamid tahay eh, inaan gaalada la shabihin oo aan weliba khaasatan lagu shabihin waxyaabaha adyaantooda kusaabsan diinahooda kusaabsan sida ciidaha oo kale ciiduhuna laba nooc waay ciid makaani iyo ciid zamani iyo mid labadaba isku ah zamani oo makaani isku ah ma garani ciidda zamaniga marka waxaa weeyaan sanadkiiba mar in damaashaad la sameeyo ciidda makaanigana waa in meel mucayana sanadkiiba mar loo qasti taa marka waxay kulansanaysaa zaman iyo makaanba waa kulansanaysaa idaa dambe ayb marka in bilheblaayo marka intaa tahay meeshaa laysugu tago waxaa weyan marka waxaan banaanayn waay islaamku marka ciid makaaniya waa leeyahay zamanina waa leeyahay de zamaan ciidulfitriga oo kalea kamid a midda makaanigana waxaa kamid a xajka mina iyo musdelife iyo carafaad iyo acyaad makaaniya waay acyaad makaaniya zamaniya waay soma kas marka inaan taa marka acyaadooda inaan lagala qayb qa aan laga qayb qaadan markaa dadku waxaad arkaysaa culamada imaamu zahabina kitaababa ka alifay kitaabu ka alifay dadka nasaarada ciidooda qiimeynaya u dabaaldegaya tashabuh lkhisiis la yihahda tashabuh lkhisiisa la yihahda mabuuc risaalo yar mabuuc tashabuh lkhisiis cabdulwahaabna laftirkiisa risaalo ka alifay masaa-ishan shekhulislaam ibnu taymiya isaga iqtidahba ka alif iqtidaa siraat lmustaqiim kitaabkaasna dalabatulcilmi inay dhaalacdaan aaduu muhim u yahay masaail usuulaa ku jiro masaail waxaa ku jira bidcada iyo sunada lagu kala saarayo masaail acyaada gaaladaa ku jiro oo uga hadlaayo yani kitaabkaas kitaab jadiirun bian yudaalaca wa bian yuqra'a marka inaad ku darsataan yani waxa aad daalacaneysaan daruuri ninkii daalacan karo inuu daalacdo ofi binadrika bu yihi fainahu maxaa yeelay laa wafaa shani laa wafaa oofinima aan linadri nader fii macsiyati illahi ilahi macsiyadiisa yani lagu nadray walaa fii qadiicati raxmin qaraabo goys nadar lagu nadrayna oofini uma ahaanin walaa fi laa ymliku walaa fi shay laa ymliku aanu hananaynin ibnu aadama ibnu aadam waxuu bani aadamku awoodinna nader ma leh ayb rawahu abu daawuud abaraniy walafdu lahu wahuwa saxiixu isnaad waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale meel ilaahay keyrkiis lagu caabudi jiray inaad adiga ula qasado ilahay inaad ku caabuddo markaas adoo markaa shabahayo yani waxay lagu samayn jiray wax lamida ku samaynayo laakiin adoo ilaahay ula jeedo xataa inaadan inaan lagu samaynin meelahaas oo kale xadiidka laga qaadanay meel ilaahay keyrkiis lagu caabudi jiray oo xoolo loogu gawrici jiray adiga inaadan xoolahaad ula aadin meeshaas adoo ilaahay dartii u gawracayo xoolaha soo ma garanin fa kayfa adoo ilaahay keyrkii ninka u gawraco ka waran marka shanigiisu waa kasii daran yahay walahu shaahidun buu leeyay min xadiidi kardam cinda axmeda wacan jaabirin radia allahu canhu ana rajula qaala yawma alfatxi maalintii fatxu maka waxa uu yihi ya rasuul allah inii nadartu waxaan nadaray infataxa allahu calayka hadduu ilaahay kuu furo makata mako an usaliya inaan ku tukada fi bayt lmaqdis bayt lmaqdis inaan ku tukada faqaala wuxuu yihi salli haahuna halkaan ku tuko fasalahu waa weydiiye faqaala salli haahunaa buu yihi fasalahu waa weydiiye faqaala shanuka idan haddaba adi shanuka shanigaaga yani adaa iskale idan markaas rawaahu axmed abu daawud sax xaakim ya ya rawahu axmedu wa abu daawuud alxaakim ayb xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaa in masjidulxaraamka meel ka fadli badan maadaama aysan jirin haddaad adiga nadar u gasho meel kale dabcan dee horta masaajid saddexda masaajid aan ahayn haddaad nadar ku gasho inaad ku tukatid masaajidka kugu soo horeeya isaga tuko nadarkaagina waa kaa gudmaa soo ma kasi haddii aad saddexda masjid mid kamida aada ku nadartana masalan baytalmaqdisaa ku nadartay masjidulxaraamkaad aaday waa kaaga dhacaa marka waa ka qiimo badan yahay xadiidkan taasaa laga qaadanaya marka waan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal laa tushadu rixaalu rar ama gaadiid lama adkeeyo lama xirxiro ila kinaaya can safar ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid intii ka ah marka istina mufaraa waaye mustana minhugii waa la gooyey xadakaasna cumuuma laga qaadana xadaka laftirkiisa cumuuma laga qaataa marka in cumuumkiisa loo daayo marka soma ka laakin muxuu caam ku yahay wuxuu caam ku yahay in safar loo galo makaan min alamkinati liadai cibaadati cibaado si loogu soo guto ama barakaysi la barakaysanay darteed saasoo caamkuya marka makaan kasta waa soo gelayaan ilaa saddexdan meel ma aha fahamka asxaabtuna sidaas ahaa <clears throat> maxaa yeelay <clears throat> basrata bnu abi basrata alkifaari waa ti uu abu hureyre ka celiyey masaladan hadda ka kahor ka soo hadalnay ninkii rabana wuxuu aada e, uga uga dhergi karaa sheikhlislaam ibnu taymiya kitaabkiisa leeraa alkhnaiya ama araddu cala aliqnaa'i oo nin maaliki abuu ahaa ziyaarada wax ka qoray kitaab ibnu taymiya oo ziyaarada ka qoray oo kitaabkaas ka tafsiilka yani tafaasiil badan ma arkin saddex kitaaba uga hadlaa midna fataawo waayo yar juz yar waayo midna waxaa la yidhaha aljawaab albaahir cala zuwaari lmaqaabir ama fi zuwaari lmaqaabir ayaa la yidhaha mucalimiya taxqiijiyey midna aliqnaa'iya la yidhaha kitaab weyn waayo iyadaasa marka ugu tafsiil badan waxaa kaloo lagu magacaaba istixbaabu ziyaarati sharciyana waa la dhaha ziyaarada sharciyada midda bidciyada midda shirkiyada ayuu ku kala saaraa ilaa ilaa alaasati masaajida maahane masjid alxaraami wamasjid alaqsa iyo masjidiin muttafaqu caleyhi walafdu lilbukhaariyi wacan cumara radia allahu canhu qaal qultu waxaan ihi yaa rasuula allah inii nadartu waxaan nadray fi ljaahiliyati jaahiliyada an actakifa inaan ictikaafo leylatan habeen fi masjid xaraami aan ku ictikaafo qaala wuxuu yihi faawfi binadrika nadarkaaga ofi muttafaqun caleyhi jaahiliyadii nadarkii la sameynaya qofka hadday nadar wax sharciga ku banaan ou ahaa waa oofina markau islaama ka gadaale wazaada albukaariyu fi riwaayatin faactakifa an ictikaafa leylatan habeen xadiidkan isagoo kalena waan soo marnay dad xusuusanaysaan ictikaafka ayaan kusoo marnay iyo soonka iyo meelaha